bismillaahi raxmaan raxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo sagaalaad oo suuratu nisaa ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay nimankii munaafiqiinta ahay sifaadkoodii baa ilaahay nooga soo warramay ma ma'aalkoodii baa ilaahay noo soo sheegay oo ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala nimanka munaafiqiinta ah, makaan asfala ayay ahaanayaan naarta ka ahaanayaan mana ohelaysid ow dha ilaahay wax u gargaaro cadaabka ilaahay ka manciya sidaa markii la soo yidhi ayaa ilaahay inuuhi subxaanau watacaala kuwa nifaaqa ka soo noqday oo camalkooda hagaajiyey ilaahay ku kalsoonaaday diintooda alla u khallisay kuwaasu mu'miniinta micgooday ahaanayaan ilaahay subxaanau wa tacaalana mu'miniinta wuxuu siin doonaa ajir oo weyn ayuu siinayaa markaasuu dhahay alla haddane muxuu alla ku falayaa cadaabkiinowdha ilaahay haddaad shukrisaan ood nimcadiisa ku shukrisaan oo aad rumaysaan istifaamkan waannu soo marnay bimacnaa nafyigay eeday alla idin cadaabi maayo waa diinta alla idinka helo allana wuxuu ahday subxaanau watacaalaa mid ku sawaabinaaya addoommanka mu'miniinta acmaashooda haddana ilaahay khalqigiisa caalim ayuu ku yahay ayaddaynu meeshaan ka gelayno ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala laa yuxibullaahu alla ma jeclowdha ilaahay aljahra jahr ma jecla bisuui xumaan lala jahro min alqowli qowlka xaggiisa ow dha ilaahay ilaa man duul mooyaane dulima la dulmiyey wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday samiican allih maqlaayo waxa lagu qowlaayo caliiman allih ku cilmila ayuu ahaaday ilaahay waxa la falaayo aayadda marka aynu meeshaanka gelayno waxay ka rasibmaysaa aayaddii haddaynu ka soo baxnay oo ilaahay wuxuu noo soo sheegay axwaalu lmunaafiqiin baa ilaahay noo soo sheegay marka waxaa laga wadahaa layidhi ha u malayni ruux kastoo caaqil ahow ilaahay taqbiixa uu fool xumeeyey bacdu cadiidii addoommankiisa qaar ka mida waa munaafiqiinteen axad walba waxa weeye taqbiixaasu inuusan ku bannaanayn marka hadda aayaddan sawnusuulkeeda ayaa wuxuu ahay baa layidhi nin ayaa waxaa weeye qoom ka martiqaad dalbay baa layidhi dad ayuu u tegey kolkaasuu yidhi martiqaada marka waxaa layidhi liyaafadiisii ama martiqaadkiisa ayay wanaaji diideen markii uu ka tegey ayuu si jahar ah ayuu xumaan uga sheegaa layidhi isagoo qayrinaayo ayuu xumaantooda tilmaamaa layidhi waxaa kaloo la layidhaha waxay ku soo degtay nin ayaa waxa weeye sayidina abubakar asidiiq ayaa caayey baa yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaamne xaadir ayuu ahaayo abubakar ayuu la fadhiyey kolka waxaa la yidhi abubakar ninkaas markuu caayaayey dhowr jeer ayuu ka aamusay kolkaas ayuu haddane waxaa weeye markuu ka aamusay ninkiina uu caydi iska wado abubakar waxaa la yidhi ninka caydiisio ku radiyaa la yidhi markaasuu nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam horta nabigu waa ka istaagaa la yidhi abubakar markuu ninka caydi ku radiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam meeshii waa ka joogsadaa la yidhi asagoo arrintaas ka xumaaday markaasuu abubakar wuxuu dhahay yaa rasuulallaahi shatamanii falam taqul an ou dhahay xataa idaa radadtu calayhi qumta waxau dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow ninkaanu waa i caayey waxbana adigu kama aadan sheegin markii waxa weeye aan isaga radiyoon caydiisii ku celiyey ayaad istaagteen maxaan ahay markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salatsalaam inna malakan kaana yujiibu canka adiga marka ninkaanu ku caayahay malag ayaa kaa jawaabayey oo kaa jawaab celinayay falamaa hadasa calayhi markaad ku radisane dahabal malaku malagi waa iska tegey waja'a shaydaanu shaydaana meeshii yimide faqumtu aniguna markaasaan istaaga istaago dhahay rasuulku alayh salatsalaam marka waxaa weeye qofka haddii xumaan lagaa sheegaayo oo wax lagu samaynaayo haddaad adigu taabix noqoto waxa weeye ilaahay xaggiisa ayaad wax ka helaysaa laakiin haddii qofki waxa weeye aad lafac noqoto waxaa imaakaraysa in macnaha waxa weeye meesha aad isku mid noqotaan shaydaan u meeshaa ka faa'idaysa kolka waxaa la yidhi aayaddaanaad soo degtaa layidhi labadaas umnuguul ayaa lagu sheegaa marka meesha waxaa loo baahan yahay in xumaanta tii lala jahro oo qowla iyo tii ficlaba isla mid weeye iyo wixii ictiqaada aayaddaas umnuguulkeedu aheyd xumaan lala jahray ahaaday intaasoo dhanba in layska ilaaliyo ayaa laabud ah weeye alla markaasuu dhahay laa yuxibullaahu alla ma jeclow ilaahay aljahra jahr ilaahay ma jecla bisuu'i xumaanta lala jahro min alqowli qowlka xaggiisow ilaahay axad ilaahay subxaana watacaala arrintaas kuma jecla macnaheeduna waxay noqonaysaa alla waaba ciqaabayaa weye ilaahay waa ciqaabayaa qofkii waxa weeye xumaan la jahra shuu'a waxaa la yidhaha ismun jaamicun likulli fuxshinaa la yidhaah waa magac kulminaaya wax kastoo faaxisha weeye sida hadda maaragtay beriga loo yidhaahdo ismun jaamicun likulli khayr ayaa suuna wuxuu yahay ismun jaamicun likulli faxshinuu yahay min alqawligaana waxay noqonaysaa marka bayaanu liljahri bisuu weeye hadda qowl ayaanu sheegnay ficilkuna lamid weeye oo hadda jaharkan qowlkaahu mafhuum ma lahaa la yidhi ee aayadda sawnusuulkeeda ayaa waxa weeye tacbiirka ayaa saas keenaaya wakaana allaahu alla wuxuu ahaado ilaa man dulima ayuudha ilaahay ruux la dulmiye maahe ilaa laakiin istisnaa munqadicna waa laga dhigi karaa man dulima ruuxi la dulmiyo ilaahay u qaban maayo jahr oo xumaanta la jahro waxaa weeye markaasi daalimkiisa inuu ka khabro masalanba oo dulmigaas ayuu ugu sameeyey inuu yidhaahdo iyo inuu waxaa weeye daalimkaas uu habaaro intaas ayuu maaragtay iska leeyahay marka waxaa weeye loo qaban maayo qofka markaasi la dulmiyey waa wey jahr maaragtay bilqowl iyo bilficli intaba loo qaban maayo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday samiican alih maqlaayo waxa lagu qowlaayo caliiman alih ku cilmin ayuu ahaaday ilaahay waxa la falaayo in tubduu haddaad muujisaan muujisaanow dha ilaahay khayran khayr haddaad muujisaan ow ambase tukfuuhu aad qaritaan ow ambase taxfuu aad iska cafisaan can suu'in xumaan fa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday cafuwan allihii cafin badan ayuu ahaaday qadiiran allihii kale ayuu ahaaday ilaahay wuxuu leeyahay subxaanau watacaala tacaala aayaddan iyadana aayaddii hore ayay markaasay munaasab u tahay maxaa yeele hadda waxaanu ka soo warrannay xumaan lala jahro ayaynu ka soo warrannay marka waxa weeye wixii lala jahro iyo wixii la siraystaba allah inuu ku cilmi leeyahay awoodna ilaahay uu leeyahay subxaanau wa tacaala haddana qofkii xumaan la jahra allah hadda uu soo noqdo ilaahay u dhaafaayo taas ayaa laga warramayaa marka ilaahay wuxuu idhi subxaanau watacaala alla wuxuu yidhi in tubduu haddaad muujisaan ow dha ilaahay khayran khayr haddaad muujisaan oo acmaalulbiri haddaad muujisaan ow amase tufuuha aad qarisaanoo acmaalulbirigi si sira aad u samaysaan ow amase taxfuu aad cafisaan antuu in xumaan aad cafisaan oo dulmi waxaa weye laydinku sameeyey aad iska cafisaan weeye oo daalimkii dulmigiisa iska cafisaan fa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday cafuwan alihi cafin badan oo haddii waxa weeye daalimka aad cafiso ilaahay adigana waa ku cafinaya qadiiran ayuu dha ilaahay alla kii kara ayuu ahaaday oo ilaahay subxaanau wa tacaala qofku waxa weeye xumaanteeyane sameeyane ilaahay awood ayuu leeyahay inuu xumaantaas uu ku jaasiyo awood ayuu leeyahay marka aayadda hadda aakhirkeeda waxaa iskula jira wacdi iyo waciid ayaa iskula jira oo cafuwantaas waxay keenaysaa wacdigay keenaysaa qadiirantaas iyaduna waciiday keenaysaa ina aladiina kuwa yakfuruuna kufrinaayowdh ilaahay bilaahi alla ku kufrinaayo iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa wa yuriiduuna doonaaya an yufariquu inay kala geeyaan bayna allaahi alla iyo wa rusulihi rusushiisa oo wa yaquuluuna ku qowlaaya nu'minu waxaanu rumaynaynaa bibaxdin bar ayaanu rumaynaynaa wanakfuru waana kufrinaynaa bibacdin barna waanu ku kufrinaynaa yuriiduuna doonaaya haddana ayuudha ilaahay an yatakhiduu inay samaystaan bayna daalika kufrigaas beynkiisa ee iimaanka sabiilan jid inay ka samaystaan doonaaya ulaa'ika kuwaas owdha ilaahi subxaana watacaala humul kaafiruuna kuwa kaafiriina weeye xaqan oo xaqaho rumaho ilaahay waatadnaa waxaana u diyaarinay lilkaafiriina kaafiriintuudha ilaahay cadaabad cadaab ayaanu u diyaarinay cadaabkaasoo muhiina daa ihaanati ihaano u saaxiiba aayadda haddaynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu uga warramayaa kufaarta ayaa ilaahay ugaga warramayaa oo alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala ina aladiina kuwa yakfuruuna kufrinaaye billaahi alla ku kufrinaaye wa rusulihi ilaahay rusushiisana ku kufrinaaye oo rususha beeninaaye wa yuriiduuna haddana doonaayow dha ilaahay an yufariquu inay kala geeyaan bayn allaahi alle iyo wa rasulihi rushiisa waxaa weeye masalanba inay yidhaahdaan alla ayaanu rumaynay rusushana ay beeniyaan sida hadda waxaa weye yahuudiya nasaara ka dhacdayo waxaa weeye yahuudu nebiyulaahi ciisa ayay beeniyeen nasaarana waxay beeniyeen nabiyullaahi muusa waxay wada beeniyeen haddana rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam marka hadda rususha ilaahay qaar ina la beeniyo qaarna waxa weye la rumeeyo iimaan noqon mayso markaasuuna ilaahay wayuriiduuna doonayowdha ilaahay an yufariquu inay kala geeyaan bayna allaahi alle iyo wa rusulihi rusushiisa wayaquuluuna ku qowlaaya nu'minu bibacdin bar ayaanu rumaynaynaa bacdi oo min arusul ayaanu rumaynaynaa wa nakfuru bibacdin barna waanu ku kufrinaynaa waa sida hadda nimankaas aanu sheegayna ay sameeyeen haddana ilaahay wuxu yidhi wayuriiduuna waxay doonayaan an yastakhiduu inay ka samaysaan bayna daalika kufrigaas iyo iimaankaas baynkooda sabiilan jid ay ka samaystaan dariiq oo waxa weeye ay ku tagaan wayuriiduuna doonaayo ilaahi an yattakhiduu inay samaystaan bayna daalika kufrigaas baynkiisa iyo iimaankaas oo waxa weeye rususha qaarna waanu rumaynay leeyihin qaarna waan beeninay sabiilan jid jid ay qaadan ka doonaayeen ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humul kaafiruuna waa kuwa kaafiriina oo gaalahow dha xaqan oo xaqaho rumahow ilaahay waactadnaa waxaana u diyaarna ilaahi lilkaafiriina kaafiriinta waxaan u diyaarinay cadaaban cadaab ayaan u diyaarinay cadaabkaasoo muhiinan daa ihaanati ihaana u saaxiiba cadaab oo ihaana u saaxiiba ayaan u diyaarinay cadaabkaasuna cadaabunaar weye waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahi bilaahi alla rumeeyey wa rusulihi ilaahi rusushiisa rumeeyey walam yufariquu aanan kala geynin bayna axadin axad baynkiisa oo minhum ayaga ka mid ah ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay sawfa jeer dambe nu'tiihim waxaanu siinaynaa ujuurahum amba sawfa jeer dambe yu'tiihim alla wuxuu siinayaa ujuurahum ajriyaashood ayuu siinayaa wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday gafuuran allihii dhaafoo liowliyaa'ihi u dhaaf raxiiman allihii naxariiso ayuu ahaaday oo ilaahay ahlu daacadiisa waa u dhaafaya hadda qolada meeshaan laga sheegaayo kuwa hadda aynu ka soo baxnay cagsigooda weye alla wuxuu yidhi subxaana wa wladiina kuwa aamanuu rumeeyowdha ilaahay wladiina kuwa aamanuu rumeeyowdha ilaahay billaahi alla rumeeyey iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa rususha dhammaanteeda rumeeyey walam yufariquu aanan kala geynin bayna axadin axad baynkiisa oo minhum ayaga ka mid a ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay sawfa jeerdama yu'tiihim alla waa siinayaa ujuurahum ajiryaashooda nu'tiihimna waa la akriyaa qaraga oo abi camar oo ilaahay wuxuu siinayaa ajirkooda ilaahay siinaya sawaaba acmaalihim wey wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay gafuuran allihii dhacfa raxiiman oo naxariis marka haddaa dadkaan waa dadka muuminiinta oo ilaahayo rusushiisa rumeeyey aanan kala saarin oo rasuulnaan rumayn rasuulnaan beerin qoladaas marka ma'aalkoodii sidaasaa ilaahay uu yidhi yasaluka waxay kaa su-aalayaan saydka muxamedka oo yudha ilaahay ahlulkitaabi kitaabka ahlkiisu an tunazla in lagu dejiyo amase an tunzila yasaluka waxay kaa su-aalayaan buu dha ilaahay ahlulkitaabi kitaabka ahalkiisa hadda waa yahuud baa layidhi laakiin yahuud iyo nasaara intan way iskula jiraan bas hadda meeshaan waxaa laga wadaa hal yahuud gaar ahaan waxa weeye yahuud caalimiintoodi yasaluka waxay kaa su-aalayaan ahlulkitaabi kitaabka ahalkiisa oo ilaahay an tunazila in la dejiyo calayhim korkooda lagu dejiyo kitaaban kitaab amase an tunzila ad tirahdo labada qalaba waa sabciyataan wey an tunzila in la dejiyo calayhim korkooda kitaaban kitaab lagu dejiyo min asamaa'i samada loogu soo dejiyo jumlatan waaxidatan weye sidii nabiyulaahi muuse loogu soo dejiye hadalkaana waxay u leeyihiin tacamud cinaad ayay u leeyihiin cinaad bay u dhahayaanoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku cinaadayaan maxaa yeele ayagu waxay cilmi ku lahaayeen in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yahay nabiyu aakhiru zamaan uu yahay isla markaasina kitaabkiisa uusan ahayn mid jumlatan waaxidatan lagu soo dejinayo maxaa yeele rasuulka calayhi salaatusalaam iyo kitaabkiisuba sifaadkoodu waxay ku yileen tawreed iyo injiil kolka hadda arrintan waxay ka wadaan nimankaanu cinaad bay ka wadaan marka sidaasay ku su-aalayaan buudha ilaahay haddii marka arrintaasu arrin weyn ay kula noqotay faqad xaqeeqee sa'aluu waxay su su'aaleen uudha ilaahay muuse nabi muuse akbara min daalika kaas wax ka sii weynay su'aalay arrintaas wax ka weyn weyne ah, hadda faqad sa'aluudaanu waxay noqonaysaa jawaab weeye oo markaasi shardigii maxduuf u yahay macnaha waxa weeye in istacdamta aw in istakbarta su'aalahum faqad waqaca min usuulihim maa huwa acdamu min daalika weye ilaahay wuxu uri subxaana wa tacaala hadday arrintaasi kula weynaatay faqad xaqeeqee sa'aluu waxay su'aaleen yaa laga wadaa muusaa nabi muuse akbara wax ka weyn min daalika kaas weyn arrintaas arrinka weyn maxay tahay faqaaluu waxay yidhaahdeen arinallaaha allana tusi jahratan si cayaana noo tusi muusow ilaahay si cayaana noo tusi sidaa markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi fa akhadatum waxaa qabatow dha ilaahay assaaciqatu qayladi ayaa qabatay saaciqadaa waxaa weeye mawd waaye oo lagu ciqaabaayo saaqada kumaxaa qabato dha ilaah asaaciqatu saaciqada ayaa qabato mawd ayaa ku dhacay saasaa la leeyahay kabacdi ayaa la soo nooleeyaa layidhi markii nabi muuse u dhahay haddii ilaahay idhaahdo waxaan ugu tegi doonaa suuratu alacraafi rabbi low shi'ta ahlaktahu min qablu waiyaaya asulikunaa bimaa facalatu faahu minha marka hadda arrintaana waxay ahayd baa nebiyulaahi muusa calayhi asalaatu wasalaam qoomkiisa ayuu wuxuu ka doortaa toddobaatan reer banu israa'iil markaasuu dhuur la aadaalayay si ay dembidhaaf u weydiiyaan qoomkoodii maxaa yeele qoomkoodu waxay caabudeen dibigay caabudeen nimankaana niman dibiga caabuda ma ahayn kolka markii nabiyullaahi muuse ilaahay uu la warramay oy kalaamkii ilaahay dhegaysteen hadda ka horna waanu soo marnee ayay waxayna arrinaa laa jahasan yidhaaheen ilaahay sax ayaana mootus markaas ayaa saaxiqadaanu ku dhintay ku dhacdayoo oo ay dhidhinteen baa layidhi kabacdiyaa markaa la soo nooleyey bidulmihimowdha ilaahay bisaabi dulmihim dulmigoodii sababkiisii ayaa saaciqa u qabatowdha ilaahay maxaa yidhi su'aal oo markaasi su'aalulcinaada ayay sameeyeen uma bacdiyeedowdha ilaahay ittakaduu waxay ka yeesheen alcidli dibigiyowdha ilaahay ayay ilaah ka yeesheen uma ittakhaduu hadda sumadaanu waxa weeye tafsiir faa'iiday mayso uma ittakhaduu alcidla dibiga ayay ka yeesheen ilaahan soo qadoo ilaahay ka yeesheen min bacdi maa inti kadib owdha ilaahay jaa'aday u timid hum ayaga albayinaatu aayadihii cadcadaay oo mucjisooyinka oo ilaahay subxaanau watacaala waxdaaniyadiisa tusaalaynaya min bacdi maa inti kadib owdha ilaahay jaa'atum albayinaatu aayadihii cadcadaay ay u yimaadeen facafownaa waanu casinowdha ilaahi can daalikaas waan ka casinay dagaalatulcidligi waanu ka casinayo cadaab inkastoo ku dhacay lama jirid goynin facafownaa waanu casinow dha ilaahay can daalika kaas waanu ka casinay wa aataynaa waxaanu siinowdha ilaahay muuse nay muuse suldaanan xujo ayaanu siinay mubiin oo cad ayaanu siinay marka ilaahay wuxuu ihi subxaana watacaala reer banu israa'iil markay dembigii galeen oo icbaadatilciji ay sameeyeen alla wuxuu yidhi waanu ka casinowdha ilaahay wa aataynaa waxaanu siinowdha ilaahay muuse nay muuse suldaanan ayaanu siinowdha xujo mubiin oo cad weeye tasalludan bayinan daahiran calayhim weeye maxaa yeele tasalludkaas wuxuu ahay wuxuu amray baa layidhi naftooda inay dilaan oy arrintaas tooba u noqoto wayna ku adeeceen maxaa yeele waxaanu ku marnay suuratlbaqara ayaanu ku marnay oo markuu dhahay fatuuhuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum daalikum khayrun lakum cinda baari'ikum fataaba calaykum innahu wataabu raxiim waataan soo mari jirna sidaasaa marka waxaa weeye ayaa ku dhacday nimankii reer banu israa'iil ahay warafacnaa waanu kor yeelnow dhahdana ilaahi subxaana wa fawqahum korkooda adduure jabalkii ayaanu usoo kor yeelnay bimiisaaqihim bisaabi akhdilmiisaaq weye bimiisaaqihim ballankoodii sababkiisa dha ilaahay bisaabi akhdilmiisaaqi calayhim weye ballankii lagu qabanaya sababkiisa si ay u cabsadaan oo waxa weeye ay u aqbalaan tawreed ay u aqbalaan maxaa yeele tawreed markii nebiyulaahi muuse loo keenay oo lagu dul akriyey ayay waxaa weeye axkaamta ku jirta ina adkayseen ayay diideen haddii ilaa idhaahdo suuratulacraaf aidan wuu sheegi doonaa waidaa taqna aljabala fawqahum kaannahu dullakan wadannuu annahu waaqicun bihim khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi lacalakum taquunudh marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala warafacnaa waanu soo kor yeelnay fawqahum korkooda adduura jabalkii ayaanu soo kor yeelnay bimiisaaqihim bisababi miisaaqihim ballankoodii sababkiisow ilaahay wa qulnaa waxaan u dhahnowdha ilaahay lahum ayaga wa huwa mudallun calayhi isagoo waxa weeye jabalka uu ku haraysan yahay waqulnaa qulnaa lahum waxaan u dhahnay u dhah ilaahay udkhululbaaba baabka gala waxa weeye baabalqaryati weeye qaryada baabkeeda gala weeye ay eeday ama magaalada arixalira ayay eeday waanu ku tegi doonaa weye marka hadda qowlka waxaa la sheegay calaa lisaani muusa ayuu ahay amba waxaa l calaa lisaani yuusuf ibnu nuun ayay ahayd baa lyidhi laakiin hadda markaa hadda qaryadan galan leeyahay hadday tahay waktigiisiihi ay ka baxeen waxaa looga nab yeelay yuushac ibnu nuun ayaa looga nabi yeelay maxaa yeel nabiyullaahi muuse iyo haaruun samanutihi ayay ku dhinteen alla wuxuu idhi subxaana wa tacaala waqulnaa lahum waxaan u dhahnow dha ilaahay asagoo jabalka uu ku horaysan yahay oo korkooda uu taagan yahay udkhululbaaba baabka gala sujadan xaal kuwa sujuudaaya sujuuddan waxaa weeye inxino weeye hoobasho waayo khuduuc ayaa laga wadaa ee sujuud oo walculjabhaa ma aha weye wa qulnaa allahum waxaan u dhahnowdha ilaahay laa tacduha ku xadgudbina fi sabti sabtiga ku xadgudbina wa qulnaa allahum waxaan u dhahnowdha ilaahay reer banu israa'iil laa tacduu ha ku xadgudbina fi sabti sabtiga ku xadgudbina oo waxaa weeye isdiyaa fiihi weye malay ku ugaarsana nimankan ayagana hadii ilaaha yidhaahdo suuratul axraafaan ugu tegi doonaa oo waxay ahaayeen nimankii ahay qoomu uuday ahaayeen kolka ilaahay waxaan dhaha naw dha ilaahay subxaana watacaala laa tacduhu ku xadgudbina fi sabti sabtiga ha ku xadgudbina oo sabtiga waxaa laga reebay inay malayga ay ugaadsadaan maxaa yeele waxaa la yidhi markoodii hore jumcada tacdiimiya oo maaragtay maalin ciida ka dhigta way diideen baa layidhi sabtiga kaliya ayaanu ka dhiganaynaa yidhaah sabtigii markii laga yeelay ayaa waxaa weeye dad ugaasaday ahaayeene oo nimankii la dhihi jiray ahlu eyla ayay ahaayeen diila ayla hadda koorna waan soo maran laakiin bayaankeeda waxaa wuu tegi doonaa suuratulaxraaf ayaa wuu tegi doonaa marka waxaa la yidhi ayaamaha intooda kaleentood waxay helayaanoo kalluuma ma jirto laakiin markii sabtigaas ay tahay sabtigiina cibaadada ilaahay ugo-a la yidhi ayay waxyeelayan kalluunkiioo badda iska sabaynaayo markaas imtixaana looga dhigay arrintaas marka waxaa weeye tafsiirkeeda insha allahu tacaala waa ku tegaynaa wa akhadnaa waanu qabannowdha ilaahay minhum ayaga xaggooda miisaaqan ballan ayaanu ku qabannowdha ilaahay ballankaasuu qaliidan oo adagowdha ilaahay reer banuu israa'iil wuxuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u dhahnay ayaga hadda waxa weeye qaybo badanay soo joogeenoo hadda qoladan sabtiga inaysan ugaadsanin ballanka lagula qabtay waxay ahaayeen qoomu daa'uuday ahaayeen nimankii markaasi la nasaxay oo daanyeerada iyo doofaarada lagu nasaxay ayagay ahaayeen asxaabu sabtiyaa layidhaah marka bayaankeeduna saan horuu sheegna wuxuu noogu imaan doonaa suurat alaxraaf ayuu noogu imaanayaa ee halkaan kusee babayaanin mayno marka hadda nimankaas markii la yidhi sabtiga ha ugaasana way ku xadgudbeen markay ku xadgudbeenne alla subxaanahu wa tacaala cadaab ayuu ku qabtayoo ilaahay wuxuu idhi wa akhadnaa waanu qabannay minhum ayaga xaggooda miisaaqan ballan ayaanu ku qabannay haliidan oo adag ayuu dhi ilaahay ballan adagaa lagu qabtay markaasaa waxa weeye ballankani way buriyeen maxaa yeele ballanka adag waxa weeye waxaa ka mid a ah haddaan kaa lagu qabanayo la leeyahay laa tacduu fi sabti la leeyahay sabtigaa ku xad gudbina oo waxa weeye malayha ugaadsanaan leeyihi marka hadda ballankii way guriyeen markii ay guriyeenna waxay ka heleen ilaahay subxaana watacaala ayaa noo sheegaaya maxaa yeele cuhuudda ilaahay subxaana watacaala haddii laga baxo waxa weeye dhibaato imaanaysa cuquubo ayaa imaanaysa maxaa yeele ilaahay dadka subxaana watacaala bani aadamka waa uu saaray takaaliif ayuu saaray takaaliiftaasuna waxaa weeye dhammaanteeda waa cuhuud alle waxa dhammoonala ku kalifay oonu ku nahay mukallafiin waxay noqonayaan cuhuud ilaahay weeye caadiga alle qofkii markaasi ka soo bixi waayene inuu ciqaab mutaysanaayo imaa fi dunyaa ow fil aakhirati wax shay ahoo wax qoran oo la og yahay waayo oo muxakama weeye kolka waxaa loo baahan yahay caadiga ilaahay in la ilaaliyo marka hadda ummadaha kanola kaga warramaayo saasay yeeleen saasaan yeelnay ilaahay wuu leeyahay annaga haddaanahay ummati maxamed annaga ayaana laku lakudhiga hadlaaya marka waxaa loo baahan yahay inaan annagu aanu is-ilaalinno oo dadkaas jidka ay qaadeen aanu iska ilaalinno maxaa yeele haddii waxa weeye sheekada qoladaasu aysan macno ku fadhi lahayn ilaahay cabas waa ka nasahan yahay waxa weeye ilaahay subxaana watacaala loomama sheegi lahaynba haddii arrintu qoladaas saas ay ku tahay marka waa waatay qaacidadu haaday alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi saab waatay cibradu waa iska caam reer banu israa'iil marka laga warramaayo in laga leexda arrintaasaa loo baahanya marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullah bismillaahi raxmaani raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo konton iyo afaraad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii u dambeeyey reer banu israa'iil inay qaado diideen cahdigii ilaahay subxaanahu watacaala oo tawreed ku yiila inay diideen markii tawreed wixii ku yiile ay diideen ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala jabal ayaanu dushooda usoo kor yeelnowdha ilaahay si waxa weeye ballan loogu qabto ay tawreed u qaataan marka sidii ayay ku aqbaleen ayagoo waxa weeye kahanaya waxaan u dhahnay buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayadoo jabalkii dushooda uu ku haraysan yahay albaabka qaryada gala ayaan u dhahnowdha ilaahay qaryadaasna waanu soo marnoo baytalmaqdaseeheeda ama magaalada ariixa layidhahyaheedaa layidhi adinkoo sujuudaysiin oo khuluuc ah oo inxino idinkoo samaynaysiin waxaanu u dhahnowdha ilaahay ha ku xadgudbina ayaan u dhahnowdha ilaahay sabsiga oo waxa weeye malayga ugaarsigiisa ha ku xadgudbina qodadii waanu soo marnay oo ahlu eyla nimanka la dhihi jiray oo qoomu daawuud inay maaragtay asabtu waabsadeen waxaanu ku qabannow dha ilaahi subxaanau watacaala ballan adag ayaanu ku qabannay sidaa markii la yidhaha meesha waxaa ku jira fa naqaluuhu ballankii sidaas ahay oo aanu ku qabanno adkay waa buriyeen buu dha ilaahay fa bimaa naqlihim fa bisaabi naqlihim ow dha ilaahay burintoodii sababkeedow dha ilaahay lacannaahum waanu lacnadnay saasaa lasuu qadirayaa maadaana waxay noqonaysaa silo ba'duna sababiyay noqonaysaa shay maxduufa ah ayayna ku tacalluqaysaa marka ilaahay wuxuu idhi subxaanau watacaala haddaad doonto waxaa soo hormari karaysaa fa lacannaahum waanu lacnadnay reer banuu israa'iil bimaa naqlihim bisaabi naqlihim burintoodii sababkeeda ayaan u lacnadnay miisaaqahum ballankoodi ay buriyeen ballankii tawreed buu wala qabtay ay gufiyeen iyo wa kufrihim kufrintoodii owdha ilaahay biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa ay ku kufriyeen iyo wa qadlihim dilkooda al ambiyaa ambiyada ay dileen bikayri xaqin xaq kayrkiisa ay ku dileen intaa waxaa weeye asbaabihii loo lacnaday ayay ka mid yihiin ballankii ay guriyeen waa loo nacaday kufriga ilaahay aayaadkiisa ay ku kufriyeen waa loo nacdo waan u lacnadnowdha ilaahay iyo wa qadlihim dilkoodowdha ilaahay alambiyaa ambiyada ay dileen bikayri xaqin xaq qayrkiisa ay ku dileen hadda waxaa weeye ambiyada ilaahay mar xaq lagu dilo oo xaq ay tahay ma jirayso mar xaq lagu dilaayo oo dilkaasu xaq noqonayo ma jiro dil ambiyada ilaahayoo xaq noqonayo ma jiro laakiin waxa weeye ayagoo inuu xaq darre uu yahay og yihiin ayay dileen oo waxaa la fiirinayaa xagga ictiqaadkooda iyo wa qawlihim qowlkooda ayaan u lacnadnowdha ilaahay oy rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ay yidhaahdeen quluubunaa laabtayna gulfun daboola ayaa ah quluubunaa laabtayna gulfun daboola ayaa ah oo waxa weeye laa taciisa laa maxamedow waxa aad sheegaysid qalbigaynu ma weelaynaayo oo qalbigaynu ma xifdinayo waxaad sheegaysid ayagoo markaas isdegatiray ilaahay markaa uu yidhi subxaanau watacaala bal iska daaya ayuu dha ilaahay daba allaahu alla ayaa daboolay calayhaa quluubtaas ilaahay ayaa daboolay bikufrihim bisababi kufrihim kufrigoodii sababkiisa ayaa ilaahay ku daboolay oo mar hadday gaaloobeen gaalnimadaas ayaa sabab waxay u noqotay in quluubtooda la daboolo maxaa yeele qofku markuu gaaloobo ama ahlulmacaasi uu noqdo maxsimiintu badato waxaa qalbigiisa fuulaaya raan ayaa fuulaaya oo waa tawdha ilaahay kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yasibuun marka macaasidaas ayaa quluubta ayaa ka owdaysa oo qalbigiisa ayaa wasaqoobaaya in markaasi uu wax maqla suurtagal noqon mayso falaa tacii wacdan weeye wacdi ma weelaynayso ma xifdinayso kolka hadduu dha ilaahay falaa yu'minuuna ma rumaynaayaan nimankaaniyuu dha ilaahay ilaa qaliilan wax yar mooye wax yaroo ayaga ka mid ah sida hadda ninka la yidhaha cabdullaahi bnu salaam iyo wa asxaabi ninkaasuu ahay nin saxaabi jaliil ah oo israa'iil yahay ninkaas iyo in yar ayaa rumaysay waxaa kaloo la yidhaahdaa ma rumaynayaan ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo maaragtay ah, ka mida kitaabka sawreed intaasuna waxay noqonaysaa waxyaabaha markaasi hawadooda markaasi aan khilaafaynin haddana ilaahay wuxuu yihi wa bikufrihim wa bisaabi kufrihim kufrigoodii sababkiisa ayaan u lacnad dhah ilaahay oo mar labaad ayay waxay ku kufriyeen nabiyullaahi ciisa hadda ba'da meeshaan wa bikufrihim waxaa loo soo celceliyaa layidhi lilfasli baynahu wa bayna maa cudhifa calayh in la kala saaro ban iyo waxaa weeye waxa lagu cadfay wa bikufrin wa bisaabi kufri mawdha ilaahay kufrigoodii sababkiisa ayaa u lacnadnowdha ilaahay subxaana wa tacaala iyo wa qowlihim qowlkoodii calaa maryama maryama ay u qowleen maryamo binti cimraan uu kaana nabiy ayuu dha ilaahay cadiimun oo weyn maryamo binti cimraanna way ku been abuurteen yahuudi oo waxa weeye xaysu ramuhaa bizinaa weeye zina ayay ku geneen oo waxa weeye waxay inkiraayaan qudrada ilaahay inay ku tacalluqday abuurka nebiyullaahi ciisa oo markaasi ilaahay uu dhaliyey isagoon waari lahayn weye marka taas ayay waxay yidhaahdeen maryamo waa zinaysatay yidhaahdeen ciisana waxay yidhahdeen waa zinay dhaheen taasna ilaahay subxaana wa tacaala waan u lacnabna wx ilaahay iyo wa qawlihim qowlkooda ayaa u dha ilaahay ayagoo faanaya ay yidhaahdeen innaa anagu qatalnaa waanu dilnay almasiixa kii barakaysnaay ciisaa ciise ahay ciisiiday ibna maryama aabidadii wiilkeedii ahay rasuulallaahi ilaahi rasuulkiisii ahay ah, marka waxay yidhaahdeen nebi ciisena annaga anayaa dilnay yahuudi yidhaahdeen markaasuu dha ilaahay waxyaabaha loo lacnado ayay ka mid tahay wax badan ayaa ilaahay noo soo sheegay in loo lacnaday wa qawlihim qowlkooda ayaa u lacnadnowdha ilaahay ayagoo faanaya yidhaahdeen innaa annagu qatalnaa waanu dilnay almasiixa kii barakaysnaay ciisaa nabi ciise ahay ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeeda ahay rasuulallaahi ilay rasuulkiisa ahay say sheegaayeen fii saxmihim waaye intaas marka waxaa weeye oo laysku soo dardaro ayaa u lacnadnowdha ilaahay marka hadday yidhaahdeen nabiyulaahi ciise ayaanu dilnay alla subxaanahu watacaala isagoo ku beeninayo wuxuu dhahay wamaa qataluuhu ma aysan dilin nabi ciise wamaa salabuuhu mana aysan lalmin walaakin kalkeeda shubiha lahum waa loo shabahay maqtuulka iyo masluubka ayaa loo shabahay oo nin saaxiibkooda ayaa nebiyulaahi ciise shabihiisii lagu riday ninkaasay waxaa weye ay dileen kolkaasay waxay u maleeyeen inay nebiyulaahi ciise dileen nabi ciisena sida ilaahay noo sheegahay suuratu aal cimraan aan ku soo marnay ilaahay ayaa rafciyey markay damceen inay dilaan markaasuu ilaahay taa isagoo ilaahay ku belinaya wuxuu yidhi wamaa qataluuhu ma aysan dilin ciisow dha ilaahay wamaa salabuuhu mana aysan lalmin ma aysan deldelin hadda waxa weeye waxaad arkaysaa ictiqaadka qolooyinkan masiixiga waxay hadda aaminsan yihiin nabiyullaahi ciise in la dilay oo la deldelay aaminsan yihiin waa khuraafaad weeye iyo macnaha diintii la taxriifiyey oo soo gaartay oo waxba aysan gacan ku haydin walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay shubbiha lahum waa loo shabahayo midkaan maqsuulka ah oo la jiray oo la salbiyey ayaa loo shabahay nin ayaga markaasi saaxiibkooda nabi ciise soo la yidhi ayuu ahay saan suuratu alcimraan ku soo marnay asaga ayaa markaa ilaahay wuxuu ku riday shibhu ciisa kolkaasay asagi dileen markaasay waxay yidhaahdeen shabahaanu shabahi ciise waa yahay laakiin waxa weeye waana ka duwan yahay ee haddii waxa weeye ninkaanu ciise yahay ciise agee aaday haddii ninkaanu annaga ninkeenii hase haddii waxa weeye ninkaanu annaga ninkeeni u yahay faina ciisa habay yidhahdeen haddau ciise yahase faina saaxibuna meeshaasay marka halkaasayba ku jaawareereen marka alla wuxuu yidhi waina aladiina kuwa ikhtalafuu iskhilaafay fiihi nabi ciise isku khilaafay waxa nabiyullaahi ciise uu yahay kuwa isku khilaafow dha ilaahay lafii shakin shaki ayay ku sugan yihiin minhu nabaciisa uga sugan yihiin walay uga sugan yihiin dilkiisa weeye maxaa yeele qaarkood markay arkeen maqtuulkii waxay yidhaahdeen alwejhu wejhu ciisa wejigaana wejigii ciise waaye waljasadu laysa bijasadi laakiin dilkaanu dilkiisi maaha olana waxay yidhahdeen bal huwa huwa yidhahdeen waaba ciisihii bay yidhaahdeen kolkaasuu dha ilaahay weyne aladiina kuwa ikhtalafuu iskhilaafay bihi ciise isku khilaafa shanigiisa lafii shakin shaki ayay ku sugan yihiin minhu nabi ciise way ka sugan yihiin maa lahum uguma sugnaanin ayuu dha ilaahay bihi dilkiisa min cilmin cilmi uguma sugnaanin nabiyulaahi ciise dilkii ay waa dilna ay leeyihiin cilmi kuma lahow dha ilaahay ilaa laakina ayuu dha ilaahay itibaaca danni malihii raacitaankiisa mooye mala ayoo markaasi waxa weeye khayaal ah ayay raacayaan ilaa laakina ayuu dha ilaahay ittibaaca malihii raacitaankiisu mooye istidlaal munqadic weye laakin yatabicuuna fiihi dana weye dana ayay raacayaan oo markaasi khayaal ah wamaa qataluuhu ma aysan jirin waana la xaalay karaa meeshaan walxaal maa qataluuhu aysan jirin ciise yaqiinan yaqiin aysan u jirin yaqiinuma aysan jirin marka waxooda waxaa weeye wax shakiya waaye bal iska day inay dileen ayuu dha ilaahay rafacahu llaahu allah ayaa kor yeela nabi ciise ilayhi xaggiisa ayuu u kor yeelay ilaa maaragtaya daari karaamatii ayaa ilaahi subxaanahu watacaala u kor yeelay bale rafacahu llaahu ilaahi ayaa koryey ilayhi ilaa maxali fillaahu ayaa laga wadaa maxal ilaahay uu ka raali yahay ayaa loo kor yeelay nabiyullaahi ciisa xukunkiisana ilaahay uu la imtidaaday waxaa la sheegay samada oo saalisada inay tahay sida maaragtaya axaadiisa oo islaamku soo aroortay jaamicu sagiirkuna uu dhigaayo bacdu macaariisha ku soo aroortay waa samada saddexaadaa layidhi meesha loo kor yeelay nebiyulaahi ciisa marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaqiinu baysadin ilaahay baa kor yeelay wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday casiisan allihii qaaliba mulkigiisa xakiiman alli fal suuban ayuu ahaaday ilahay wuxuu sancaynaayo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadowha ilaahay casiisan allihii qaaliba fii mulki xakiiman alli fal suuban ayuu ahaaday wuxuu sancaynaayo wain min ahlilkitaabi ow ilaahi maa min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa kamid maahan axadun suuqadi intaanna waxay noqonaysaa nafyay noqonaysaa way min ahli ahlilkitaabi maa min ahli lkitaabi kitaabka ahlkiisa kamid maahan owdha ilaahay axad kamid maahan ilaa uu kamid yahay layu'minanna waa rumayn oo waa rumayn ayuu dhahay bihi ciise qabla mowtii dhimashadiisa ka hor rumaynaya nin kasta oo waxa weeye kitaabigu nabiyullaahi ciise wuxuu rumaynayaa intuusan dhimanin intuusan dhiman maxay tahay markii waxa waaye uu dhimo tago oo qarqarada uu gaaro ayaa waxa weeye malaa'igtu ay markaasi ay usoo bandhigaysaa nabiyullaahi ciise usoo bandhigaal ama waxa weeye waxaa la tusinayaa nebi ciise inuu xaq ahay ayaa la tusinayaa markaa iimaanku anfici maayo ama waxaa la yidhaha ilaa la yuuminanna bihi waa rumaynayaa nebi ciise qabla mowtihi nebi ciise dhimashiinta kahor maxay noqonaysaa taas nabilaahi ciisa waxaa axaadiis isku aroortatay ee muslimka iyo isku badan inuu soo degaayo cinda qurbi qiyaami saaca seecadda qiyaamo markay qumaysa agteeda markaa uu yimaado ayaa cid kastoo kaafira wuu rumaynaya laakiin waktigaas waxa weeye wakti laska wax layska aqbalaya maa wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda udha ilaahay yakuunu nabi ciise wuxuu ahaanayaa calayhim korkooda shahiida mid ku markhaati kaca nabiyulaahi ciisa maalinta qiyaama waa ku markhaati kacaya bimaa facaluuhu waxa ay faleen markii waxa weeye loo soo bixiyey wa yowma alqiyaamati qiyaamada yoomkeedow dha ilaahay yakuunu wuxuu ahaanayaa nabi ciise calayhim kuwaas beeniyow dha ilaahay shahiida mid ku markhaati kacay fa bidulmin ow ilaahay fa bisababi ulmin dulmi sababkiisow dha ilaahay oo min aladiina kuwa xaggooda ka aadaha hadduu yahuudoobay xaramnaa waanu ka xarimnay calayhim korkooda ayibaatin ayibaad ayaan ka xarimnay shayaal musaladaadahoo macaan ayaanu ka xarimnow dha ilaahay dayibaadkaasoo uxilad lahum loo xalaaleeyey haddii ilaahay yidhahdo waxaan gutagi doonaa suuratu eh, ancaam ayaan gutagi doonaa suuratu ancaam oo min aladiina hadduu xaramnaa kula dii dufurin wa min albaqari waalghanami xaramnaa calayhim shuxuumahumaa ilaa maa xamala duhuurumaa aw ilxawaaya oo makhtalaqa bicadmin dalika jazaynaahum bibaqyihim inaa la saadiquun waa tawdha ilaahay waa tawdha haddana ilaahay kullu tacaami kaana xillan libanii israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi min qabli an tunazila tawraat marka hadda waxyaabahan laga xarimay oo dayibaadka dembiga ay galeen way udha ilaahay marka alla wuxuu yidhi fabidulmin waadan sabiye weeye fabidulmin fabisaabi dulmin ilaaha dulmi sababkiisow dha ilaahay dulmigaasoo min aladiina kuwa xaggooda ka aaday haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarinnay calayhim korkoodow ilaahay dayibaatin dayibaat dayaalo oo xalaal ah dayibaadkaasoo xilad loom loo xalaaleeyey iyo wa bisaddiin wa bisaabi saddiin jeedintoodii sababkeedow dha ilaahay oy waxa weeye dadka ka jeediyeen can sabiililahi ilahay diinkiisa ay ka jeediyeen iyo bisaddiimowdha ilaahay wa bisaadi saddiin jeedintoodi sababkeedow ilaahay can sabiililaahi ilaahay diinkiisa dadka ay ka jeediyeen kasiiran marka kasiirantaan sifatun limasdarin maxduufinaa laga dhigaya saddan jeedin saddigaasoo kasiiran oo fara badan waxaa kitaabkii tawreedahay dadka way ka jeediyeen oo markii waxaa weeye kitaabka tawreeda uu jirane way taxriifiyeen markii hadda waxa weeye la yimiday oo laga soo tegay oo kuwii zamanka nabigeena jooga calayhi salaatu wasalaam oo maaragtay yahuudda ahayni ayaguna waxa weeye wixii horay aaba'dooda u taxriifiyeen ayay dadku u sheegi jireen marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wa bisadihim wa bisababi sadihim owdha ilaahay jeedintoodii sababkeeda ayaan ugaga xarimay waxyaaba dayibaada can sabiilillaahi ilaahay diintiisa dadka ay ka jeediyeen kasiiran saddan kasiiran jeedin oo fara badan iyo wa akhdihim qaadashadoodowdha ilaahay arribaa ribada ay qaateen iyo wa akhdihim qaadashadoodowdha ilaahay arribaa ribada ay qaateen wal xaal qad xaqeeqee nuhu laga reebay anuu ribahaas laga reebo towreed looga reebay waxyaabo badan oo macaasi ahay galeen maxaa yeele macaasidu asarteedu waxay keenaysaa musiibay keentaa macaasidu waxaa weeye asarteedu masaa'ib ayay keenaysaa oo haddii macaasi la sameeyo waxaa ciribteeda imaanaya masaa'ib ayaa imaanaya waxyaaba aan la aqooni jirin baa imaanaya wax kasta ayaa dhacaya wey marka hadda ilaahay murkuu leeyahay wabisaddiihim can sabiilillaahi kafiira waxay tafsiir u tahay baa yidhi libacdi anwaaci dulmi weye dulmiga ay sameeyeen noocyaashihiisa qaar ka wey jaarkan hadda waxaa loo soo celiyaa layidhi waa lilfasli bayna alcaadifi waalmaxduufi biqowlihi xarabnaadaas weye ilaahay qowlkiisana laguma soo celin waaqdihim iribaa waaqdihim amwaala naasi weeye maxaa yeele meeshaas faasil ma jiro haddana ilaahay wuxuu yihi waaqdihim qaadashadooda ayuu dha ilaahay arribaa ribada ay qaateen ou dha ilaahay wal xaalqad xaqeeqee nuhu laga reebay ribahaasna laga reebay ayadoo ribada laga reebay ayay qaateen riba ayay qaateen o ilaahay iyadoo laga reebay iyo waaqdihim cunitaankoodo amwaala naasi dadka maalyaalkooda ay cuneen bilbaadili baadil ay ku cuneen iyo waaglii aglii mawdha ilaahay cunidoodo amwaala naasi dadka maalyaalkooda ay cuneen bilbaadili baadil ay ku cuneen iyo dadka maalkiisa oo baadil ay ku cuneen maxaa ka mid ah laaluuska xukunka ay ku qaadanayaan wey rishwada ayaa loola jeedaa rishwadu waxaa weeyaa la yidhi maa yucdiihi shaksi yaa la yidhi lilxaakimi waxaa weeye qofka shaksiga ah waxa uu xaakimka siinaayo liyaxkuma lahu inuu wax u xugmiyo oo maal uusan lahayn u xugmiyo ayuu maaragtay uga qaadanaya isaguna u marka hadda umuurtan qasadka laga leeyaha layidhi in lagu waana qaataa weye lana ogaado inay xaaraam ay ku tahay sharcigeenna maadaama hadda laga waramayo reer banu israa'iil maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay kullu laxmin nabata min ashuxfi fannaaru awlaa bihi hilib kasta oo waxaa weeye xaaraan ka soo hashay oo waxa weeye xaaraan ka dhasha naar ayaa ku owla ah oo naar ayaa ku xaq lahowdha markaasay xadiis riwaayad kale waxay ahayd waxay yidhaahdeen wama suxsiyay yidhaahdeen suxsigu muxuu yahay ilahi rasuulkiisiiow markaasuna waxau dhaha arrishwatu filxukumkiiyow dhah laaluushka waxaa weeye xukunka lagu qaata weye marka xaakimka waxaa la yidhi laa yajuusu lahu uma banaana an ya'kuda shayan calaa xukmihi inuu maaragtay shay xukunkiisa uu ku qaato shay inuu xukunkiisa qaato ma nin xaakima xukunka uu samaynayo shay inuu ku qaato ma banaano weye laa yajuusu lahu an yaakuda shayan calaa xukmi weye waxaa kamid mid ahaa laaminka ayaa ka mid a ah. qofka wax damaano qaaday qofka waxaa kamid mid a ah, duljaaha oo jaaha iska leh inuu isaguna jaahaas wax ku qaato maaha kolka sidaas weyaa layidhi maxaa yeele xadiisa annagu wuxuu dhahay layidhi calayh isalaatu wasalaam salaasatun laa takunu ila lilaahi alqardu wallamaanu waljaahu weeye saddex waxa weeye uma ahaanin ilaa ilaahay mooye qardiga weeye iyo maaragtay lamaanta iyo jaaha intaas marka intaas waxyaabahaas wax lagu qaato ma banaana xaaran weye marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala cunidda ay cunayaan dadka maalkooda baadilka ay ku cunayaan ayaa waxa weeye wax badanoo dayibaada looga xarimay waatadnaa waxaan u diyaarinowdha ilaahay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta owdha ilaahay oo minhum kuwaas ka mid a cadaaban cadaab ayaan u diyaarinay cadaabkaasuu aliiman lima oo xanuujiya hadda markii ayaga laga soo warramay waxyaabihii ay sameeyeen afcaashoodii iyo sifaadkoodii waxaa ilaahay ka waramaya subxaanahu watacaala ma'aalkooda qiyaamo waxa uu yahay kolka hadda ilaahay kaafiriin ayuu dhahay kaafiriintan ayaga iyo kayrkoodaba kulli waxaa weeye jamiicu lkufaar oo dhan ayay shamlinaysaa laakiin hadda waxa laga warramaya waxay ahay yuhuud bay ahaayeen waatadnaa waxaan u diyaarinowdh ilaahay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta cadaaban cadaab ayaan u diyaarinowdh ilaahay cadaabkaasu aliimu inuu xanuujiyo waatadnaa waxaan u diyaarin lilkaafiriina kaafiri kuwa kaafiriinta oo minhum reer banu israa'iil ka mid cadaaban cadaabow dha ilaahay aliiman mulimin oo xanuujiyo horay waxaanu soo marnay oo mar walba la xasuusan karayaa cadaab haddii waxa weeye aliimnimo lagu sifeeyo amba waxa weeye ihaano lagu sifeeyo amba adamo lagu sifeeyo waa cadaabulkufaar aa layidhi qofka mu'minka oo caasiga cadaabka la cadaabaayo oo ilaahay u cadaabayo biqadri dambihi ma noqona ayaa la yidhi cadaab oo ariima amba cadaab oo muhiina amba cadaab oo cadiim ma noqdo laguma sifeeyo marka hadda dadkan laga warramaayo oo cadaabkooda ilaahay uu ku sifaynayo aliimnimo waa kufaarta weeye laakiin iraasikuuna udh ilaahay kuwa sugnaaday fil cilmi cilmiga ku sugnaaday oo minhum reer banu israa'iil kamid ow dh ilaahay iyo walmu'minuuna mu'miniinta ow ilaahay mu'miniinta hadda waktigii nabigeena ajiilaylah alayhi salaatu wasalaam waa muhaajiriin iyo ansaar baa liyi yu'minuuna way rumaynayaan bimaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiyey alla wuxuu uhi subxaana wa tacaala laakiin iraasikuuna kuwa raasikiinta ahoo sugnaaday filcilmi cilmiga ku sugnaadowdha ilaahay oo minhum reer banu israa'iil ka mida raasikiintaana waxaa weeye kuwa cilmigooda ku camal fala weye laakintaana waxaa weye lilistidraag weye waxaa ilaahay soo haleeshanayaa ilaahay qowlkiisa uu dhahay wa atabnaa lilkaafiriina minhum cadaaban aliima sida alla markuu soo dhahay ayaa macnuhu wuxuu yahay baa layidhi man kaana min alyahuud qofkii maaragtay yahuud ka mid ah wa facala tilka alafcaal afcaashaha sameeyey almutaqadima oo noo soo wa asara cala alkufri gaalnimo daa'imay wamaata maata calayhi ku dhintay faactadnaa lahum cadaaban aliima cadaab oo xanuujiya ayaanu u diyaarnow ilaahay waxaa marka istidraaggan uu keenayaa wa man kaana min alyahuud qofku waxaa weeye yahuud ka mid ah kayra annahu rasaqa fi lcilmi hase yeeshee cilmiga ayuu ku sugnaaday wa aamana waa rumeeyey wa camila saalixan camal saalix ayuu camal falay fa sanuutiihim ajran cadiiman saas weeye waxaanu siinaynaa kuwaas ajir weyn ayaanu siinaynaa araasikuunadaa marka mubtada weye bilcilmina waxay ku tacalluqaysaa mubtadaha minhumna waxaa weeye iyaduna waxay ku tacalluqaysaa shay maxduuf oo xaalaha raasikuuna laga xaalaynaya ulaa'ikani mubtada ayay noqonaysaa kale saduutihim waxay noqonaysaa khabarkeedii marka jumladu waxa weeye khabru raasikuuna iyaduna noqonaysa alla markaa wuxuu yidhi laakin iraasikuuna kuwa sugnaadow ilaahay filcilmi cilmiga ku sugnaaday oo minhum yahuud ka mid ahw dha ilaahay iyo walmu'minuuna mu'miniinta dha ilaahay mu'miniinta markaa cabe muhaajirin iyo ansaar weye yu'minuuna way rumaynayaan bimaakii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey sayidka maxamed kahow waa qur-aankaas weeye nimanka hadda mu'miniinta ho wanaagsan oo yahuud ku jira iyo muhaajiriin iyo ansaar haddii la yidhaha zaminka nabiga alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxa laguu soo dejiyo qur-aankaasa way rumaynayaan iyo wamaakii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaa la dejiyey iyo wamaakii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaa oo kutub ah weye intaasay rumaynayaan weye wlmuqiimiina asalaata meeshaan waxaa layidhi waxaa lagu nasbiye ficilka waxaa lagu nasbiyaa lyidhi madxi marka jumladan waxayse noqonaysaa jumla muctarida bayna almacduufi waalmacduufi caleyh weye macduufka iyo macduufa aleyga jumlo soo dhex gashay noqonaysaa waxaa marka meeshaan loo keenaa layidhi dadkaas shacnigooda ayaa la weynaynayaa saasaa markaasaa u wanaagsan baa layidhi waxay shacabka haysaa layidhi inay ku cadbanaato kaafta ilayka muraadkuna markaasi ou noqdo almuqiimiina weeye alambiyaa loola jeedo muqiimiinta ambiyada laga dhigo waxaa bannaan baa layidhi xagga iraabta in lagu cadfo unzila weeye muraadka muqimiintana ambiyada ayuu noqonaya ama malaa'igtaa leeyi waxaa bannaan baa layidhi in lagu cadso haada oo minhum lagu cadso oo laakin iraasikuuna fi lcilmi minhum ah, markaa saas la yidhahdo iyo markaasi waxaa weeye muqiimiintu icraabkaas dhowr saajirta laakiin midda ugu horaysaan ka soo qaadanaya alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala waalmuqiimiina ayuu dhah ilaahay waamdaxu waxaan ammaanayaa almuqiimiina kuwa oogaaya asalaata salaada oogaaya kuwa salaada oogaaya ayaan ammaanayaa iyo walmu'tuuna kuwa gudanaya azakaata zakada gudanaya iyo walmu'minuuna kuwa rumaynaya bilaahi alle iyo walyoomi yoomki alaakhir oo dambo walmuqiimiina asalaata salaada kuwa oogaaya ayaan ammaanahu ilaahay salaada hadda oogideedu waxa weeye in arkaanteedii shuruudeedii aadaabteedii kulli lala yimaado iyo wlmu'tuuna zakaata zakada kuwa gudanaya hadda waxaa weye meeshaan waxaa la khasisay arkaantii islaamka bacda shahaadatayn salaada iyo maaragtay zakada salaada iyo maaragtay zakadu bacda shahaadatayn waxyaabaha laysla dagaalaya ayay kamid mid yihiin oo xadiis saxiix ayaa daliil u ah wey alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala kuwaas ayaan ammaanayaa iyo walmu'minuuna kuwa rumaynaaya bilaahi alle iyo welyom yoomki alaakhira oo dambe ulaa'ika kuwaasow dha ilaahi subxaana wa tacaala sanu'tiihim waxaanu siinaynaa ashran ajir ayaanu siinaynaa ajirkaasoo cadiiman oo weyn marka hadda ilaahi subxaana wa uu ka soo waramay qoladii hore oo kufaarta ahayd dadkii laga soo reebay oo waxa weeye cilmiga kuwa ku rusuuqay oo yahuud ka mida iyo mu'miniinta muhaajiriin iyo ansaar leh oo ilaahay uu sheegay inay rumaynayaan wixii nabiga loo uu soo dejiyo qur-aankaasa iyo wixii maaragtay ka hor nabiga la dejiyey oo kutuba ilaahay haddana wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxaan ammaanayaa salaadda kuwa oogaaya dekadana gudanaaya iyo kuwa rumaynaaya alla iyo yoomul yoomulaakhir rumaynaaya markaasaa ilaahay isku soo duuduubo alla wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaa kuwaasowna ilaahay sanu'tiihim waxaanu siinaynaa waxaa kaloo la akriyaa sayu'tiihimna waa la akriyaa alla wuxuu siinayaa oo markaasi mutakalimka laga leexay sayu'tiihim allah wuxuu siinayaa ama sanu'tiihim waxaanu siinaynaa ajran ajir ayuu ayuudha ilaahay ajirkaasuu cadiima oo weyn ajirkaas hadda ilaahay subxaana watacaala cadamada uu ku tilmaamaayo jannada weeye maxaa yaele mu'minka waxa lagu sawaabiyo jannada iyo wixii markaas ku dhex sugan ayaa markaa loola jeedaa jannadaana waxa weeye huluud oo ku waaraayo waa ina muqaabal u tahay ilaahay qowlkiisa qoladii hore oo kufaartahay ilaahay wuxuu yidhi ulaaika actadnaa lahum cadaaban aliiman ayuu dha ulaaika kuwaasa nu'tiihim waxaanu siinaynaa udha ilaahay ashan ajir ayaanu siinaynaa ajirkaasoo cadiiman oo weyn waana jannada ajirkaas casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu